lah walxamdu lilah wasalaatu اllaahi wasalaamuhu calaa rasuulihi waxabiibihi wamustafaa wacalaa aalihi waasxaabihi waatbaacihi waman waalaa ama bacdu cashirkan cashirkii boqol iyo toban wey wuxuu kamid yahay cashiradii noo socday ku saabsanaa minhaajulmuslim kitaabulbeec baynu ku jirnay waxaynu joognay ijaaraan ku jirnay raqmi arbaca axkaamuha axkaamulijaara ijaaradii xukumyaalkeedii kow jawaasu istijaari mucalimin mucallim ijaaro qaadashadii banaanaanteed litacliimi cilmin cilmi barid loo ijaaro qaato aw sinaaxatin ama sanciyo farsamo barideed loo ijaaro qaato daliilkeediina waxa wey limufaadaati nnabiy nabiga furashadiisa sala allahu naxariis allaha badiyo alayhi nabiga korkiisii wasalama nabadgelyo allaha ku badiyo bacda usra badrin beder kuwii lagu qafaalay qaarkood ayuu wuxuu nabiga ku furtay bitacliimihim iyaga baridooda cadadan min sibyaani lmadiina madiina caruurteedii ka mid a alkitaabata ay baraan xukunkan koobaad oo ijaarada laga bilaabo xukunkeedii waxaa wey nin aqoon-yahan oo waxyaqaan in la ijaaro qaataa waa banaanta waxaana loo ijaaro qaadanayaa waxa uu yaqaan hadduu cilmi yahay ama uu farsamo yahay inuu waxbaro baa lagula heshiinaya loo ijaaro qaadana daliilna waxaa badel baa lagu dagaalamay badar haddii lagu dagaalamay niman oo reer maka ah oo fartaan carabiga qori qoridiida yaqaanay ayaa dadkii la qafaalay ka mid mida dadka wixii markaa xoolo lahaa xoolaha laga qaado lagu furtay waxaanse xoolo ahayn waxaa laga dhigay ujradii laga qaadi lahaa inay caruurta madiine joogtaa waxbaraan ninkii la arka waxaa loo soo qabtay toban canu toban kan canu gabe waxbar baa layihi waxbaridii tobankan adigu waxbaray baa ujradii lagu fakin lahaa laga dhigay jawaazu istijaari mucalimin mid wax yaqaani jaaro qaadashadiisii banaanaanteeda litacliimi cilmin cilmi inuu waxbaro loo ijaaro qaato aw sinaacatin farsamo inuu waxbaro loo ijaaro qaato limufaadaati nebiy nebiga furashadiisii baana u daliila sala allahu calayhi wasalama bacda asraa badrin badar gaaladii lagu qafaalay qaarkood ayaa wuxuu nabiga ku furay bitacliimihim inay baraan baa wixii lagu furi lahaa laga dhigay haddadan tiro badar baa la tirinaya kow labo saddex afar baa la leeyahay bitacliimihim baridooda haddadan tiro min subyaani ilmadiina madiina aruurtii joogtay kamida ay alkitaabata wax dhigidda baraan waxdhigidda inay baraan laba jawaabu sijaari shaksi ruu in la ijaaro qaataa inay banaanta qofkii waxaa loo ijaaro qaadanaya bidacaamihi cunta siintiisa wa kiswatihi arad bixintiisa daliilkiina liqowlihi hadalkii nabiga u daliila sala allahu calayhi wasalama waqad qara'a taasiin buu nabiga aqriyey suuratu lqasas baa nabiga aqriyey xataa balaqa ilaa nabiga uu diradii gaarsiiyey qisata muusa nabi muuse arrinkii ku saabsanaa oo nebiyullaahi muuse iyo nabi shucayb ay ijaarada ku heshiiyeen buu soo gaaray markaasuu nabiga yidhi mina muusa nabi muuse calayhi salaatu wasalaam wahalaa jamiici lambiyaa ajara nafsahu naftiisii buu ijaaro geliyey hamaaniya xijaajin sideed sano ari inuu raaco aw cashran ama toban sano calaa cifati farjihi farjigiisa dhowrashadiisiibuu ku ijaaro geliyey iyo wadacaami badnihi cuntadiisa nabiyullaahi muuse markuu uu qibdi nina ku dilay masar isagoo loo tashanayo nabi muuse waa araday nin baa u soo digay ina almalaa ya'tamiruuna bika liyaqtuluuka fakhruj inii laka mina naasixiin waa la fadhiyey waa lagu dilayaa haddaada waddankii isaga tegin fakharaja minhaa khaa'ifan yataraqab magaaladii masar buu nabi muuse ka baxay isagoo cabsanaya weliba raadqaad iyo dabagal iyo gacan kudhi ka baqaaya markaasideedayaamad buu dhexda ku soo jiray reer madyan buu marka yimid walamaa waraada maa madyan kolkuu reer madyan u yimid nabiyullaahi shucayb buu la heshiiyey wuxuu kula heshiye gabarh baa lagu daraya farjigiisa yaa u dhowrsamaya oo shahwadiisu si xalaala u gudanaya ka gadaal reerku cunta iyo waxaa ku leeyahay idan nabiyullaahi muusa naftiisii ijaaro geliyey oo nebi oo rasuula calaa cifati farjihi farjigiisiina u dhowrsanaado oo wataxami badnihi iyo wuxuu labadaas idan waa bannaan tahay daliilkeediina waa ka qofkan runtiya dhar baa lagu siinaya adigana cidaad ka mid noqonaysa jawaasu sijaari shaksi qof in la ijaaro qaato inay banaan tahaa labaa bicaamihi cuntada cunayaa lagu ijaaro qaadanaya iyo wa kiswatihi darku xiranayey liqowlihi hadalkii nabiga u daliila sala allahu calayhi wasalama waqad qara'a isagoo nabiga akriyey waasimim tilka aayaatu lkitaabi almubiin natluu calayka min nabai muusa wa fircawna bilxaqi liqowmi yuuminuun suuraddaanuu nabiga akhriyey xataa balaqa ilaa nabiga uu soo gaaray qisata muusa muuse sheekadiisii markaasuu nabiga yidhi inna muusa nebiyullaahi muuse ajara nafsahu naftiisii buu ijaaro geliyey thamaaniya xujajin sideed gu inuu xoolo jiro aw cashran labadaba caqdigii bay ku jirtay calaa an taajuranii hamaaniya xijaajin fain atmamta cashran fa min cindika tobankii buu dhammaystiray sideedaa sano aw cashran ama toban sano calaa cifati farjihi farjigiisii dhowridiisii korkeeda uu naftiisii u ijaarageliyey iyo wadacami badni calooshiisa cunto u geliyo saddex sixatu istijaari daarin daar ijaaro qaadashadeeda banaanaanteeda daartaasoo mucayanaatin la xayino waatan la yihi yaklibu uu badan yahay calaa wadni malaha korkiisii baqaa-uhaa inay daartii joogayso ilayhaa muddada oo daartii bil haddii la ijaarto ama sanad ama ka badanba la ijaarto waa muddo la isleeyahay guriga waa joogaya guri muddo uusan amrigiisa gaari karin in la ijaara sixatu istijaari daarin daar ijaaro qaadashadeeda banaanaanteeda daartaasoo mucayanatin la cayinay yaklibu uu badan yahay calaa wanni malaha korkiisa baqaa-uhaa daarta joogideeda ilayha muddadii intii afar idaa ajarahu hadduu qofkii ijaaro geliyo shay-an ama daar ama aal ama faras ama dukaan buu qofkii ijaaro geliyey kolkuu ijaaro geliye la heshiiyey ka gadaa muxuu sameeyey ruma ka gadaa u manacahu reebay min alintifaaci ku dhaqmid bihi shaygii lagu intifaaco muddatan ijaaradii guriga lagu heshiiyey bilay ahayd kolkay bishii bilaabatayna toban iyo shan beri buu qofkii lugoynayey toban iyo shantan beri es qofka lugoynayey isagaa laga goynayay ee muddadii la ijaaray toban iyo shan beri bisha kale looga dhamaystiraya saqada waxaa dhaca min alujrati waxaa ka dhaca biqadri muddati ilmanci reebidda muddadeedii inleeg baa ujradii ka dhacaysa wain taraka almustaajir kii wax ijaaro qaatay hadduu ka tago alintifaaca ku dhaqmid shaygii la ijaaro qaatay lagu dhaqmo min nafsihi isaga naftiisa ijaarkii iyo waa la heshiiyey bil buu ijaarka ahaa ninkii bisha ijaaro qaata soo degi waayey facalayhi alujratu kaamilatan ujradii o dhan isagaa laga raba hadduu midkaan lugooyeyna isagay wax ka maqnaanayo idaa ajarahu hadduu qof ijaaro geliyo shay-an wax suma ka gadaal wa manacahu shaygii u diido min alintifaaci ku dhaqmid bihi shaygii lagu dhaqmo muddatan in qadara saqada waxaa ka dhaca min alujrati lacagtii lagu heshiiyey biqadri muddati lmanci reebidda muddadeedii qadarkeedii baa ujeedii ka dhacaysa wain taraka hadduu ka tago almustaajiru kii wax ijaaro qaatay alintifaaca inuu shaygii ka faa'iideyso min nafsihi isaga naftiisa ee wuxuu diiday male fa calayhi cala almustaajiri kii wax ijaaro qaatay korkiisa waxaa ah alujratu jornatadii lagu heshiiyey bisha kaamilatan iyadoon riyaal ka dhinayn tubsakhu lijaaratu ijaaradii baa la fasakha bitalaafi lcayni cayntii la ijaaro qaatay dhimashadeeda baabuur baa la ijaaro qaatay ama faras baa la ijaaro qaatay ama guri baa la ijaaro qaatay ama dukaan baa la ijaaro qaatay shaygii cayntee la ijaaro qaatay shaygii baa dhintay gurigii baa duumay neefkii baa dhintay sayaaradii baa burburtay cayntii la ijaaro qaatay mar hadday dhinto ijaaradii waa fasakhantay tufsakhu lijaaratu ijaaradii waa la fasakha tafsakhu lijaaratu waa dhici karta ijaaradii baa iska fasakhanta bitalafi lcayni ay dhimashadeed sababteed almu'ajarati ee la ijaaro geliyey mihaalkii waa macay ka suquudi daari daartii la ijaaro qaataa duntay aw mowti daabati daabadii la ijaaro gaataa dhimatay masalan iyo wixii lamida wa cala almustajiri kolka kii wax ijaaro qaatay korkiisa waxaa ah ujratu lmudda muddo ujradeed asaabiqati ee horeysay allatii muddada intafaca uu ku dhaqmay fiiha muddada gudaheeda bilcayni caynti almuajarati la ijaaro qaatay oo guriga intuusan dumin asbuux hadduu guriga taagnaa asbuuxii baa laga rabaa neefkii hadduu maalma noolaa maalmihii baa laga rabaa kolkaa ninkii musaajid ahaa ee wax ijaaro qaatay muddadii uu ku intifaacay ujeedadii baa laga rabaa ijaarkiina waa fasakhmay inta kalena waa loo naqaaya wa cala almustaajir kii wax ijaaro qaatay korkiisii waxaa ah lmudda muddo ujradeed asaabiqati ee hormartay allatii muddada u intafaca ka faa-iidaysta ku dhaqmay mustaajirka fiiha muddada gudaheeda wa bilcayni cayntii ku dhaqmay cayntii almuajarati la ijaaro geliye wey lix man istaajara qofkii ijaaro qaato shay-an wax oo fawajadahu shayguu ijaaro qaato helay maciiban inuu ceebaysan yaho samayn ayuu helay see la yeelayaa fa ina lahu mustaajirkii wuxuu xaqu leeyahay alfaska inuu caqidkii fasakho maa lam yakun hadduusan ahayn qad aclima hore miduu ogaaday bilcaybi ceebta ay leedahay caynta mustaajarada ah oo waradiya bihi uusan ceybkii ku raalli noqonin ibtidaan markii hore wain intafaca hadduu ku dhaqmay bilmuajar cayntii la ijaaro geliyey muddatan mudduu marka kadib uu caagkii ogaaday fa calayhi cala almusta'jiri kii ijaaro qaatay korkiisii waxaa ujratuhaa muddada ujradeedii baa korkiisa neef buu ijaaro qaatay ama guri buu ijaaro qaatay caqidkii waa la guntay cayntii la ijaaro geliyey gacantuu ku dhigay inay ceeb leedaho arkay gurigii oo dilaacsan oo dundunsan oo waxba qorax qabow midna celinaynin kolkaa inuu fasaqu xaqu leeyahay laakiin markii hore hadduu ogaana oo la sheego oo layihi guriga meeluu ka dilacsi ama biyuhu daaya ama u yahay xabta horaa loogu sheegay wuuna ku raali noqday ma fasakhan karo laakiin hadduusan ceebta waa fasakhan kara waxaasan laga raba muddadii uu ku intifaacay ujradeedii buu bixinayaa laa tadlimuun walaa tudlamuun cadaaladii islaamka wey man istaajara qofka ijaaro qaata shay-an wax oo fa wajadahu shaygu ijaaro qaatay helaa maciiban inuu ceeb leeyahay faina lahu wuxuu leeyahay alfaska fasakhid buu leeyahay maa lam yakun hadduusan ahayn qad calima mid ogaaday bilcaybi ceebtii ogaaday owa radiya uu ku raali noqday bihi ceebka ibtidaa bilowgii hore usan fasaq lahayn wa in intafaca hadduu ku dhaqmay bilmu'ajar kii la ijaaro geliya hadduu ku dhaqmay muddatan in qadara fa calayhi waxaa korkiisa ujratuha muddada ujradeedii waa korkiisa toddoba waxaa wey alajiiru qofkii la qaatay almushtaraku la isla lahaa kaalkhayaam tartamihii waa waalxadaad bertumihii waa yadman waa damaano qaadaa maa atlafahu wixii uu dilay harqaanlihii ama tumaalkii bificlihi isaga ficilkiisa uu ku dilay lamaa daa-a wixii lumay damaano qaadi maha min dukaanihii ka lumay maxaa jira liannahu isaga xiinaidin goortaas yakuunu wuxuu xelaya kalwadiica wadiica laysu dhiibtu lamid noqonaya waalwadaa'icu wixii laysu dhiibtay laa tudman lama damaano maa lam yufarid hadduusan tacadi falin saaxibuhaa qofkii wax loo dhiibto wixii loo dhiibtay hadduu dhinto hadduusan tacadinin damaano qaadi maha walaa jiiru lkhaas ajiirkii gaar ahaaneed misaalkii waa maxay kaman istaajara qof ijaaro qaatay shakhsan haweenka guryaha ka shaqaynayo yacmalu ka shaqeeya cinda wagtiisa khaasatan gaar ahaaneed yuu ijaaro qaatay kolka qofkaa ijaaro qaadatay ti dharkii kaawiyado dharkii hadduu gubta see la yeelay hadduusan qofkaan tacaadinin amaana qaadin laa damaana gudud caleyhi korkiisa maaha fii maa kii gudi maha atlafahu uu dilay man lam yahbut haddayan sugnaanin annahu shaqaalaha farata inuu tacadiyey oo xadgudbay aw tacadda inuu shayga ku xadgudbay haddayan sugnaanin amaanin amiin alajiiru qofkii la ijaaro qaatay almushtaraaku la isla wadaagay kalkhayaadi bertolihii wa kalcadaadi bertumihii wey yaa duman waa damaana qaadaya ma atlafahu wuxuu jiray maradii uu talaayey uu makiradii ku jexjexay ama birtii uu gargaraacayey yuu birtii haleeyey hindiyaa loo keentay yaan baa loo keentay saaf waxaa loo keentay seefkii intuu warcansuubina lahaa laba isla ka dhigay yaa duman qaada ma atlafahu wixii uu dilay bificlihi farsamadiisa uu ku dilay laa maa shay amaano qaadi maha laa caluma min dukaanihi markaanii talaa loo keenay birtaanii sameeyaa loo keenay asaga ma jejabinin dharkii iyo dukaankii laakiin wixii yaa ku lumay wixii hadday lumeen la waayey ma gudaayo maxaa jira cadaaba u keenay ammaanaadna ugu keenatay markaysna xisaan buu kuugu qabtay axkaama qaadin wixii waa lumay isagoose maradii ama birtii farsamadii gacanta kula jiray hadduu haleeyey waa lamana qaadaya ilaa waa bificlihii isagaa waxaan ku dheelo haleeyey laakiin wixii iska lumay oo gurigiisii lagu waayay waa meel dadkao dhan wada imaana kuwa kalaa ka dafaqaxaday ma lamaana qaadayo yaa luman wuxuu gudaa maa wixii u adlafahu dilay bificlihi ficilkiisa ku dilay lama kii gudi maha baaca iska lumay min dukaanihi dukaankiisa wixii ku lumay liannahu midkaan isagaa oo wax dawaala ama tumaalkii xiina idin goorta wax loo keenay yakuunu waxaa loo keenay wuxuu ahaana kalwadiica wadiica la ysu dhiibtay oo kale walwadaa'icu waxyaalaha la yswadaaca dhigtay qofkaa tuugtaa tiri walaalow sheegaan iisii ahay damaana ku meli laakiin caariye miyuu kaga qaaday waa damaana waalcaariyatu madmuuna wixii saas oo kale lagaaga qaaday waa la damaana laakiin walaalo waxaa yeexay samafalaad ku dhiibatay damaana ma jirto liannahu midka wax loo dhiibtay xiinaidin kolkuu saasoo kale arrinka yahay yakuunu wuxuu ahaanaa wixii loo dhiibtay kalwadiicati wadiic oo kale walwadaa'icu waxaa layswadaaca dhigtaana laa tudman lama gudo maa lam yufarad hadduusan tacadinin saaxibuhaa saaxiibulwadiica walaala waxaan ii qabaa tiri jidkuu iska dhigay horaa loosii qaatay waa laga guda gurigiisii ma dhigin meel xafidan ma dhigin isagaa tacadiyey wixii uu shalay qaaday inuu yihaah qaban maa iyo inuu ilaaliyo labadaa laga rabay hadduu xadgudbay walwadaacu laa tudmanu lama damaana kaadoo lama gudo maa lam yufarad hadduusan gabad falin saaxiibuha saaxiibulwadiica walajiiru kii la ijaaro qaatay alkhaasu gaar ahaaneed gurigii iga shaqee la yidhi kaasi waxa gurigiibuuba joogaa kan meel caam ahaanuu joogay walajiiru kii ijaaro qaad la ijaaro qaatay alkhaasu gaar ahaaneed kaman ruux wey istacjara shaksan qof ijaaro qaatay yacmalu ka shaqeeya cindahu aktiisa khaasatan sigaara laa damaana calayhi kan la ijaaro qaatay reerku ka mid ahaa bakeeriyaa gabartii ku jabay oy dhaqdhaqaysay bash laba isleegno kan bakeerigii lamale waa dhaqay kuwa gurigale bakeeri waa ka jaba sooma bilxaanta gurigale iyo ilmahaba bakeeri waa ka jaba kolka qofkan khadaamada aqalka ka shaqaynaysay hawshii ku jirtay saacadii wixii ma samaynin bakeerigii waa ka dhacay ama meeshii lagu dhaqaay xawdkii buu ku jabay laakiin wixii ay muuqatay sacaddii inay ku jabisay haa laa damaana gudis aleyhi korkiisa maaha fii maa kii gudihiisa waa klafahu dilay man lam yasbut hadduusan sugnaanin annahu qofka shaqaalaha farada inuu gabo falay aw tacaddaa inuu xadgudbay sideed talzamu lujra meeshaan isku khilaafsannahay meeshan wa innagii iyo dadkii annaga waxaa ujrada in lagu heshiiyo kadalaa laga bixin jiray bisha markay dhamaatay kadib aa lagaa soo jeerin jiray lacagta meeshaana kowdhigaa lagu leeyay xaqdigii markii la gunto ood adna gurigii qaadato maktabka caqaarigaa la tegay waa la qoray anigu hebel hebelaa gurigaan ijaaro qaatay bishii intaasaan ku ijaartay xaqdiga markii la dhigaba lacagtii dhigaa lagu leeyahay laakiin dib haddii laga heshiiyo iyo haddii horey laga heshiiyo iyo haddii caqdigana la guday dhiibidana dib loo dhigo waa suuragal oo bacda istifaa'i ilmanfaca hadaad tirahdo warsee lacag u bixinaya gurigii ma gelin kama faa'iidaysanin horta ka faa'iidayso manaaficdii ha i gaarto gurigii aan dagoo aan galo bil aan ku jiro aan ku dhaqmo soo doolo lacagta sidaad u leeda marka kolba sidii loo heshiiyo in awalaalcaqdi la bixiyo aw aakhira alcaqdi talzamu lujratu ujradii waa laasim noqotaayo ninkii mustaajirka ahaa ee wax ijaaro qaataa lagu yeelanayaa bilcaqdi heshiinta la heshiiyey ee la qoray taasay ujradii ka laasimi wayatacayan waxaa xinoobaya dafcuhaa ujradii dhiibideeda bacda isdifaai ilmanfaaca dheeftii oofsashadeedii gadaasheedii gaadiidkii markaan baabuurkii ku soo adeegto faraskii markaan meel ku gaaro gurigii markaan dego oon manaaficdii aan oofsado dhiibidii ay igu aynoobi laakiin isku yeelaso goormay noqoni caqdi aw tamaamu alcamali camalkii laysu ijaaro qaatay hadduu dhammaystirmo hawshaan qabaa lagu yidhi waa camal yawmi ah gurigaan rinji mari ama soxaqo soo nadiifi marale markaad gurigii nadiifiso amaad rinjigii mariso kolkaasaad ujradii yeelani laakiin haddii kolka horeba laguu sheego oo lagu yidhaahda ujradii muqadamay ahaani awala shahraad bixini sidii lagu heshiya la fulina talzamu lujratu ujra waa laazim noqotaa bilcaqdi bisababi alcaqdi heshiintii bay ka laasim noqotaa wayatacayan waxaa soo haynooba dafcuhaa ujeedii dhiibideeda bacda istifaa'i ilmanfaca dheefta oofsashadeedii ka gadaal aw tamaami alcamal bacda tamaami alcamal hawshii haddii la qabta ka gadaal ilaa an yakuuna arrinka hadduu yahay mu ogiye qadiistarada mid shardiyey dafcaha ujeedii dhiibideeda cinda alcaqdi la dhiibo daliilkii waa kana bixadiidi nabiy nabiga xadiidkiisii aa u daliila sala allahu calayhi wasalama uu nabiga yihi laakina alcaamila hase yeeshee qofkii shaqaalaah inamaa wax kale maaha yuwafaa caamilkii waa loo dhammaystiraa ajrahu joornaasadii lagu heshiiyey idaa qadaa camalahu hawshii loo ijaaro qaatay hadduu gutay laakiin camila qofkii shaqaynayay inamaa wax kale maaha yuwafa waxaa loo dhammaystiraa ajrahu ijaarkiisii idaa qadaa hadduu dhammaystiray camalahu shaqadiisii sagaal lilmustaajir qofkii waa ijaaro qaatay wuxuu xaqu leeyahay xabsul cayni cayntii inuu reebto xataa yastawfiya ilaa uu ka dhammaystirto ajrahu ijaarkiisii idaa kaana camaluhu haddii howshiisu tahay daa taasiirin mid ku saamoobaysa filcayni caynta kalkhiyaadi mathalan tolmadii oo kale wey wain kaana hadduu yahay laa taasiira fiihi midanan ku saamoobaynin kaman hajara waa nin qof ijaaro qaatay calaa xamli badaa badeeca xambaaride ilaa makaanin meel kale loo qaado ilaa makaanin kada meel hebel loo qaado falaysa lahu male xabsuhaa cayntii inuu xabaso bal yuusiluhaa waa gaarsiina ilaa maxaliha booskeeda wayutaalib kolkaasuu weydiisana biajrihi joornaatadiisii wey hadduusan qofka ofsanin manfacadii yuu reeban karaa hadday caynta taabanayso oy saamaynayso camalkii hadday camalkii saamaynayninna maya xabsina ma lilmustaajiri kii wax ijaaro qaatay wuxuu leeyahay xabsul cayni cayn inuu xabiso caynta wixii la ijaaro qaadanayo xataa yastawfiya ilaa uu ka dhammaystirto ajrahu hawshii uu u ijaaro qaatay idaa kaana camaluhu haddaa camalkiisu iyo cidaa taasiin mid ku saamoodaayo filcayni cayntii kalkhayaadi dhartoyhii waaye matalan iyo wixii lamida eewayn kaana hadduu yahay laa taasiira fiihi midanaan ku saamoobayni kamanaa jara qofaa ijaaro qaatay calaa acmaalin calaa xamli badaaca ah, badaaca qaadide ilaa makaani kada meel hebel la geeyo falaysa lahu male xabsuhaa inuu cayntii cabiso bal yuusiluhaa ay alaabtii u ilaa macali ah alaabta booskeeda wayutaalib kolkuu geeye ka gadaal wuu leeyahay biajrihi ujeedii lagu heshiiyey kolkuu alaabtii meeshii geeyo uu kadib weydiisana toban waxa wa man caalaja qofkii qof takhtariya aw daawa wuxuu daweeyey mariidan qof jiran biujratin ujraduu ku daboolyo ku takhtaliyey walam yakun mana aha qad carif mid yaqaanay bitabi wax daweynta faatlafa dilaa shay-a wax facaleyhi korkiisa waxaa damaanuhu gududiisii daliilkii waxa waay biqowlihi sala allahu calayhi wasalama man tadababa qofkii takhtariska dhiga walam yuclam minhu anan laga ogeyn xaggiisa dibun takhtarnimo fahuwa daaminuun takhtarnimo ayuu misaal nooga dhigay laakiin farsamoo dhan wa isku mid qofka waxaan uu leeyahay waa ka shaqaynaya inuu yaqaan iska tuur hadduu yahay oo wuxuusan garanayn qoorta gashado ama qofuu yihi waa daweyna ama wuxuusan aqoonin buu yihi waa qabanaya sidii baa ijaaradii lagu heshiiyey inuu isna wixii qabto ujrana waa loo sheegay wixii uu samaynayey ayaa la eday nafar meeshuu ku dhimatay isagaa damaanadii laga rabaa maxaa soo haray waxaa soo haray qofkan waxaan waa yaqiinay dadkuu daweeyey ees ilaah ku garab galay actiro badan qoftiisii dhammaataa yimid farsamadiiyo wixii u qaqabtay dawadiiyo dacaalkii iyo dadaalkii ayuu kula jiray qarasaanfale aqaana indhahan bujin aqaana waluxuu yihi man caalaja qofkii wax farsameeya aw daawa ama wax u daweeya geeda geedihi alaabu qasay mariidan qof jiran uu daweeyey biujratin uu ku daweeyey xisiisuu galay ujra hadduu ku daweeyo hoos iraa qofka kan bal ilaahan la hoosgala waana dadaala dadaalkaas haddii la eego lamaana ma laakiin kan waa isdhisay farsamo yaqaano iska dhigay intaanu dawiya geediya warcuu sheegay wuxuu yihi intaana idinku kacaysaa intaas beesadan ay wixii ku kacayiin ay beesadii waa ogolahay adna hawshii gal sidaasay dhibaato ku timid waamiu ama qisaas ha keeno oo luqunta ha laga jaro ama wax kalaa lagu sameeyo man caalaja qofkii farsameeya aw daawaa mariiban qofbuu ka daweeya biujratin ujra ku daweeya walam yakun aanan ahayn qad caraf mid yaqaanay bitibi wax daweynba ma aqoonin fa atlafa ka gadaal wuxuu diray shay-an wax naflu uu dilay fa calayhi waxaa korkiisa ah damaanuhu kuu dilay gudidiisii biqowlihi hadalkii nabiga u daliila sala allahu calayhi wasalama uu nabiga yihi man dababa qofkii iska takhtar yeela oo walam yuclam aan la ogeyn minhu xaggiisa tibun wax takhtarin iyo wax daweyn aan ummaddu ku aqoonin fahuwa kaasi daaminun isagaa damaano qaada wixii agtiisa ku hallaabay halkaas maadadii afraadaa ku dhammaatay ijaareyahay almaadatu alkhaamisatu fi ljucaala maadadii shanaad jucaalo jucaala waxaa la yihaah qofun baadan ku imanaysa ama baadibaa ka maqan maxbaa qofkiisi kaa qofka gaar ahaan ugama heshiinin laakiin ogeysaysu ku dhejiye albaabka amiiga alla ka daayay baadiyaa iga maqan qofkii i keena boqol riyaal aan siina qofaan u imaanin laakiin maqlaayay hadalka aa ordoo raadiyey baadidii isagoo baadidii watuu keenay boqolkii riyaala laga rabo jaxalaa magacidii la yidaa qofkaan heshiis gaara kulama gelin adiga ogeysiis baahiyey warqadaad qoratay dantaadii aad sheegatay arrinta caynkaasa qofka ii yeela intaasaan siina adigaba haddaad go-aan kii riiday in badana ordaysaa shaqaysay hawshii aad sheegtaan la soo qabtay uji aad sheegtaan lagaa qabo magaceeda jucala layihi daliilkeedii weliman jaa bi ximlu baciirin waana biisai nabiyullaahi yuusuf kolkay goladii walaalihii safarka ugu tageen oo uu rabay inuu walaalkiis la haro suuskii wax looga beeganayay beledka boqorka lahaa ayaa alaabtiisi lagu dhex qariyey kas hadday tilaabo qaadeenna ayaa tuhaalciru inakum la saariquun biriiskaa laga daba diray hooy safar tuugaatiiyo ah jooga anigii soo gaarnaa layi waayaabay safrihi waa la karaameeyey ayagiiyaa hadlay qaaluu wa akbaru calayhi maadaa tafqiduun maxaad weysaynoo idinka maqan qaaluu nafqidu suwaca almaliki wey boqorka suuskiisii wax lagu beegaay aan la nahay adinku idin soo raaca laga yaabo ayagiyaa marka xoogaa tansiid la howlgeliyey weliman jaa-a bihi suuskii boqorka waa la nahay qofkii waa ka yiraa ximlu baciir laba jawaab shan gudub iyo shan gudub toban gudub katib muggiisoo dhuntaa alla siina weli man jaa bihi xibnu baciir markaa ninkii bilayska u sareeya gumaandaha ah wuxuu yihi wa ana bihi saciid anigaana kafiilka ah oo ritidii laigu leeya idan jucala waa taas ma baadi maqan ood adigii ka maarayd leedahay kitaab qur-aanaan waayey saas waa qofkii ii keena kitaabkii sbir yaa kitaabka labadaa lagu keenay waa bixiniisa almaadat alkhaamisa maadadii shanaad fi ljucaala ujraisu yeelidii gudaheeday ku saaban tahay ko taxriifuhaa taxriifteeda aljucaalatu jucaala lugatan xagga luga carabiya waxaa lagu yihaa maa joornaatada yucdaahu linsaanu insaan la siiyo calaa amrin amar korkiis lagu siiyo uu yafcaluhu sameeyo kolka jucala maaa noqona kistaa la sheegay ximlu baciirkiya jucala intaasaan bixinaa la yihi tacriifuha tacriifu ljucala waxa waaye aljucaalatu lugatan maa yucdaahu linsaanu qofka waxa la siiyo wey calaa amrin bilaash laguma siinaaye amar korkiis lagu siiyo amarkoo yafcaluhu uu qofka samayna wa sharcan sharcina waxaa lagu yiraa an yajcala inuu qof yeelo jaa-iza tasaruf maamulkiisa uu fulan yahay oo qofka warka jeedina ee ogeysiiska qora oo qofuu maamulkiisii banaan yahay majnuunba hadduu yahay maa saqiir hadduu yahay addoon laleeya hadduu yahay jaa-isu tasaruf waxaa la rabaa qof gaangaara oo taabaguda oos warkiisa fulaa la rabaa amaa qofa warkiisaba fulaynin laguma jira jucaladiisa an yajcala waa inuu yeelo jaa-isu tasarufi qof maamulkiisii banaan yahay qadrin samayna boqol riyaal macluuman la yaqaano min almaali kamida wuxuu samayna hebel mee liman qof alla qofkii yaquumu uquma lahu isaga bicamalin haw khaasin gaar ahaaneed macluuman la yaqaan aw majhuulan kaan yaquula waa inuu yira man banaali qofka ii dhisa hada alxaa'id wixii farsama yaqaan umalaha isugu dhis warqaduu qoray derbigaana iga dusan qofkii ii intaasaan siina qofkii dhisaan la siina kaan yaquula waa inuu yira man ruuxi manaa lii ii dhisa hadal xaaido derdigan fale wuxuu leeyahay kadaa intaas min almaali ah maalan iyo wixii lamida kolkaa faladii qofka yabnii dhisa lahu isaga alxaa'id derbiguu sheegaye qofka u dhisa yastaxiqu wuxuu mudanaa aljucla qadarkii uu sheegay aladii jucliga wijacalahu yeelay calayhi cala alcamal camalkan loo qabanaa ujeedii u sheegay alla mudana qaliilan ahaya mid yar kaana aw kafiira mid badan ahaya laba xukmuha habanaanta hal juxaalatu juxaaladii jaa-isatun mid banaan waayo liqowlihi eebbaweyne hadalkiisa u daliila tacalaa korhaye weliman qof wuxuu leeyahay jaa la yimid juuskii ximlu baciirin riti muggiisa waana aniga aabihii ritigii muggiisii zaciimun kafiilkaa waliqowli rasuul rasuulka hadalkiisiina waa u dari sala allahu calayhi wasalama liladiina kuwii jaacaluu yeelay calaa raqabati calaa ruqyati ladiicin kii la qaniinay daweyntiisii korkeedii biqidcinkis min alkhani alam ka mida khanam u nabiga khuduuha qaata ariga wadribuu yeela lii macakum bisahmin wax iga siiyo arrinkan qola asxaabta ka mida a safartay haddii la safray jidka intii lagu jiray qolaa la soo martiyey qoladii reer qaab daranay ahayeeno caraaba asxaabtii inay martigeliyaan waa diiday baahii ay ku seexdeen ahdee markii haddii la joogo kheerka waayeelkoodii ninkii maamulayey nabadoonkii aabbahan khayr qaba qaniinay dhabsi wadadii waa seexan wa dab ku dhajiya malmal ku guba bari u gooya nagn wixii beledka joogay hadday noogeen daweyn waayaan duqiina uu gadgadooma aalayihi kuwaas oo qoda xagga jiijiiba waa laga yaabaa qaar iyo qaar inuu ku jire maanu tagna waa loo yimi akhyaareen inaa la qaniine wax qaniiyo daweyn yaqaanaa ma idinku jira waa nagu jiraa idiinna daweyn mayno waa idin martinay xaqaan idinkulahayn waana na soori waysay sooma haddaad heshiis nala gelaysiinna odaga waa la taabana haddii kale warkiina kuma jirno maxaa noogu daweynaysid soddon nefarew heshiisaa la galay mid saxaabi ah oo ragga ku jiray oon farsamiyo raganimiyo firifircooni lagu aqooni aa yiri anaa maanta kuusha isaga jara faatixadu tufuu ku yiri hadduu faataxadii ku akriyey ninkii naad xirnaayo dabar laga furuu noqoy waa soo fariisay kolkuu odagii raystay soo fadhiistay baa ah, reer beledkii waxay damceen kuwan waa masaakiin duka hadduu noo raystay arina maxaanu siinayna war ka taga mashhuurya maxaan siinayna male odagiyaa yihi maya ani og xaruu kii qabtay arigoodii waa la siinaa kuwa soddonkii neef aa gacanta laga saaray iyago arig watay meeshii ka baxay tashwiisha abuurmay tashwiishka waxa waaye war sidaan ay yeelay inay bannaan tahay inay banaanayn sayn ku kala ogaanaynaa hoy tanoo kaleyo arka armaan arkin waa waxaan yeelaynaa arigiina aan loo dhowaaneyn sidiisa aan u kaxayno nabiga haddaan u tagno aan weydiin doonaa saanaan yeelay ma banaan tahay ase ma banaana ma banaana arigaan soo celin doonaa waa banaan tahay markaasuu arigii xalaalooba oo la qaybsan doona arigoo sidii loo wadaa nabigii lagu noqday arrinkii dhacaa loo sheegay kow nabiga wuxuu amaa ninkii faatixada ninka kutufee ku akriyey wamaa yudriika anahaa ruqaya inay faatixada dawo tahayna yaa ku sheegay caqli badnida ficlaan badnida iyagiina wuxuu ku yidhi afdalu maa akhadtum caleyhi ujra kitaabullah haddaad ilaahay kitaabkiisii ku daweyseen oydan dhibaato kala samaynin waxaa kitaabka ilaahay karool isku daweey waa arigiyaa soo haray ariga qaybsada ama ariga siiye sidii loogu macnay ah nabiga ariga kusoo qamaamay waxba nabiga arigan kuma falaaye iyagu u macanayna arigi arigii qaatoo qeybsada wadribuu li macakum bisahmin ana igu dara intay tiradiinni ahay aan idinku darma qalbiga geliy idan waa kaas ducaale daliilkeedii ayadiina waa ogaatay sunadii nabigana waa ogaatay waliqowli rasuul rasuulka hadalkii sala allahu calayhi wasalama liladiina asxaabtii jacaluu la ujratamay calaa ru'yati ladiiqin nin la qaniinay daweyntiis korkeedii biqidcin kish min alkhanam ka mid soddon neef aria haddii nabiga loo geeyoo la yihi saanaan samaynay shareecada maxay ka qabta wuxuu yihi khuduuhaa ariga adinkaaleha qaata wadribuu qadara lii aniga nabiga ah macakum baxdiina bishaamin qori iga qeybgeliyo axkaamuhaa axkaamuljucaala jucaaladii xugumyaalkeedii iyo axkaamteedii waxa waaye kow aljucaalatu jucaaladii caqdun waa heshiis jaa-isun bannaan wey oo ninkii warqadda qoree yidhi qofkii iisoo qabta baadii waxasan siina warqaddii intuu fujiyo oo dhiigkana waa ka noqday kii intuu u yimid yiri anigaa hawshii qabanaana hadha wuu dhihi karaa kuma jiro madax walaakaas kaman kara ijaab kale maa caqdi laasimu darafayna meehe waa caqdi jaa-isu darafayn oo labada qof kii rabo waa ka bixi karaa aljucalatu caqdun heshiin jaa-izun furan waay fayajuusu waxa u banaan likulin midlaarko min adarafayn labadii gees kay hawsha loo qabanayo iyo kii qabanayo almutaxaaqiday ee heshiiyey madaarka wuxuu leeyahay faskuhu heshiiska inuu ka buxuu leeyahay wain kaana alfasku hadduu ahaado kabixidda qabla alcamal intaan ninkaan hawshii ku dhicin falaa shay-a waxba lilcaamili kii shaqeeyey uma sugnaanin wain kaana hadduu ahaado asnaahu camalkii baxdiisa qadar hadduu dadaalayay uu yihi haddaan ka baxay fala wuxuu leeyahay ujratu milihi ujratu mili camalihi derbigii iyo bilaabay wish hadduu joojiyinu kuma jiro derbi nus ah wixii lagu qaato hala siina wixii kale u dhamaystira hala aljucaalatu caqdun jaa-izun waay fa ijuusu waxaa banaan likullin mid la arko min aarafayn labadii gees ka mida almutacaaqidiin mutacaaqidayn heshiisay oo guntay fasquu buu leeyahay wain kaana alfasqu hadduu fasakhi ahaado qabla alcamali intaan waxba la qaban falaa shayaa lilcamili kii shaqada rabay inuu qabto korkiisa waxba ma aha waxna asna male wain kaana hadduu ada asnaahu asnaaha alcamal hawsha dhexdhexaadeedii falahu wuxuu leeyahay wajatu midli camalihi camalkiisa wax lamidu laba laa yushtaratu lama shardiyo fi ljuaala jucaaladii an takuuna inay ahaato muddatu lacmal hawsha muddada la qabana wax laguma tan oo ninkaa yihi derbiga haddii la ii salaxan bixina afar beri in lagu dhiso iyo bil in lagu dhiso shardi ma ninka iyo baahidaya haddii la ii keeno in deg deg loogu keeno inay beryo magan shardi ma kolka markay wuxuu jecelo tahay ujradu waa ma waa xadidan tahay laakiin muddatulcamal ma xadidna laa yushtaradu lama shardiyo fi ljucaala jucaalada gudaheeda an takuuna inay ahaato muddatulcamal camalka muddadiisii macluumatan mid la yaqaan inay tahay shardi ma aha ee fa in qaala hadduu yidhaahdo man radda qofka soo laaba ahlaya korkayga daabatii faraskaygii adaalati ee luntay aw shaaridati carartay falahu diinaaru laba iyo toban riyaalaa la siina faqad istaxaqa diinaara imaarkii waxaa mutoon yeeshay man radaha taabadii qofkii naqay lahu isaga u soo naqo walow bacda shahrin bilkadiba ha keena aw sanatin labaiyo toban bilood ka gadaalba ha keene kii keena yeelanaa saddex idaa qaama jamaaca kooxi hadday kacdo bilcamali hawshii ninkaa in loo qabto la rabay dad badana aaday wixii soo wada heleen iqtasamu waa qaybsadaan aljucla foornaatadii loo qadaray baynahum dhexdooda bisawiyati jinnimo derbiga haddii loo dhis hadduu yihi mid walba waa alaabta soo qaada derbigu dhisma ugu qabta waa isla dhiseen hujyadii waa wadaagayo idaa qaama hadday joogsadaan jamaacatun koox bilcamali camalka hadday u joogsadaan iqtasamu waxay qeybsadaan aljucla hujradii baynahum dhexdooda bisawiyati jinnimow afar waxaa way laa tajuusu ljucaalatu jucaala ma banaana fii muxaramin shay la xarimay in jucaala laysuu sameeyaa ma banaana oo qof hadduu yihahdo hebel hebel qofka soo dili intaasaa siina ama soo garaaca ama waxaa sameeya maya maxaa loo garaaca xadmaa lagu yeesho waxaas ma banaana ama haddaad hebel soo afxumaysid boqol ciyaal ku siina soomaali inay yeesho waa yeeli karta inay wax isku iskumafale intay kugu soo toosiyaan ku yiraahaan intay kusii dhiibaan kaas kacandhuf kusato xumaxaan oo ka barmayso soomaali laa tajuusu ljucaalatu jucaala ma banaana fii muxaramin shay la xarimay jira laysku siiyaa ma banaana oo falaa yajuusu ma banaana أن yaquula inuu yiraahdo man haniy qofkii heesa aw zamara i gurbaan garaaca أو daraba fulaanan hebeltuma aw shatamahu af xumeeya falahu kadaa u leeya ma banaana maxaa jira waxoo dhamma ma banaane waxaasu jira in lagu sheegaana ma banaana falaa yajuusu ma banaana an yaquula inuu qof yira man hana qofkii heesa aw zamana shareero garaac oo gurbaantuuma aw daraba fulaanan hebel garaaca aw shatamahu afxumeeyo falahu wuxuu leeyahay kadaa boqol riyaal shan man radda luuqaada baadidii qofkii soo naqa aw idaala neefkii lumay aw qaama isu taaga bilcamali hawshii loo diray qabla an yaclam intuusan ogaanin ana fiihi camalkan inuu yahay jacaalatan ujro falaa yastaxiquhaa mudana waxaalaaya ninkan darbigana waa ka dunsanaa ama baayidaanaa ka maqnay midaanan weli warkiisii maqlin inuu yihi qofkii ama keena baayidi ama darbiga dhis waxaan siina aada iska kabagashado baadidii doonay ama keeno ama yuusan keenin hadduu keeno oosiraaihi baagii waa keena waxisi jasaaka allahu khayraname inaad leeshiisa kuu dirtay miyaa jirta adaa iska dooray sooma ilaah ajri ku sin aniga riyaal ku sin man radda qofka naqa alluqata waadidii aw idaala nafkii fakaday aw qaama isu taaga bilcamali hawshi qabla an yaclama intuusan ogaanin ana fiihi camalkaanuu isu taagay in gudihiisa uu ku sugan yahay fi xaalatan wejiro falaa yastaxiquha mudan maha sababkuna id camaluhu hawsuu qabtay kaana wuxuu ahaa ibtidaa-an hawsha bilowgoodii hore tatawucan khayr samays samaa korarsi iyo khayr falidu ahaa falaysa lahu male xaqun xaq male fi lfacaalati ujradii ilaa fii radi lcabdi addoon soo naqidiis moogiye biqi dhuuntay aw fii inqaadi qariiqin qof biyo la tageen badbaadintiisa fa inahu yucda kaas waa la siinaa tashjiican lahu dhiirigelin calaa camalihi laba shay ka soo reebay addoonaa kaa dhuuntay addoonkii oo orda mid hadhabiila soo qabtay ana intaan lagu keeninba waanaa kaa fakaday addoonaa iga dhuntay qofkii i keena boqol riyaalan siina boqolkii waa bixi ama haddii kale ku biyo ku dhaadhu dhuntina midaa biyihii ka bixiyey kii u xigay kan biyaha ku dhacayna wuxuu yihi qofkaas biyaha la tageen qofkii soo furdaamiya kowriyaaasina kunkiyaa la bixiy ilaa fii raddi lcabdi addoon soo naqidiis ma ogiye alaabiqii dhuuntay aw fii inqaadi khariiqin kii maashooday samata bixintiisa fa inahu kaas muxdaa waxaa la siinaya wixii laguna heshiiye tashjiican dhiirigelin lahu isagii yaa la dhiirigelina calaa camalihi camalkiisii korkiisaw lix idaa qaala hadduu yira mana kale qofka cuna kada toban xaboo rootiha qofkii cuna aw shariba kada ama laba liitar fadhi ku caba min alxalaali xalaala falahu juclu kada waxaasuu leeyahay saxat iljucaalatu waa ansaxaysa ilaa idaa qaala inuu yiraa ma ogiyo mana kale kada wa taraka minhu shay-an facalayhi kada falaa tasixu hadduu yihahdo qofkii waxaas cuna kistaasna dhaafa taas asixi mayso laakiin qofka intaas cuna cirweyniya la tilmaama cirweynida waa iska caafimaad annaga ummad saboolaan qofkii isagoon wax gujina la arko waa la cayna cirweyna hantiga weyna ila reer faqiirana waxma qofkii waa la daba lama dhergeeyalaleey imanyagu intaanuna ka dhiga meeshaan kolkaad joogtid inta lagu yeero inta lagu keeno neef are oo kusoo dhowraayo carabka saami markii lagu keeno bash ka siiso bismillaahi maashaa allah sixati kolka wiyaa lagu leeyay asal weyntaa laguma le caafimaadkaaga waa heer sare lagu leeyay igweynigiiba caafimaadka ka cabiraayay dad wax isagu marka haddii lagu yeero neef lagu dilo inaad cunto waa lagaa rabaa waana runtooda cunto waa caafimaad qof aan caafimaad qabin waxmaarka biyihi waa tufa shaahi waa tufa marka meeshan haddii arrinku yahay qofkii waxaan cunay caba waxaasaa la siina qofkii wixii la sheegay cunay caba ujeedii loo sheegay mudanayo laakiin haddii lada qofkii intaas cuna intaas dhaafa waxay tahay lama garanayo mujrim ma laha taas idaa qaala hadduu yiraa man akala kada qofka intaas cunaa aw shariba kada intaas dhamaa wuxuu sheegaana khamri iyo khinsiir meehe min alxalaal wax xalaala uu sheegay falahu kii sameeyey arrinta fuliyey wuxuu leeyahay ficlu kada saanuu yiri asaga intaasaan siina saxat iljucaalatu jucaaladii waa saxday ilaa idaa baala inuu yihaaha moogiye man akala kada qofkii sideed xaboo muuqaa cuna wa taraka minhu laba dhaafa fa calayhi kada intaasaa laga rabaa taanaa bixinayaa la rabeen isagaa laga wax lagu hadlamiya taas midaa saxday maaha adaa warkaan lagaa maqlay waxa wax bixinaana waa adiga waxaa sardeey xalaal ha noqdo lilah idaa qaala inuu yihaaha ma ogiye man akala kada qofka waxaas cuna wataraka ka taga minhu shaygi shay-an wax wax wixii kamida ka taga fa calayhi korkiisa waxaa kadaa waxaas iyo waxaas falaa tasixu xaaladaasi mina saxdaa maa iskhilaafaa dhacay kolka ninkay wax ka maqnaayeen boqol riyaaluu sheegay kii camalka qabtayna wuxuu yihi laba boqolay ahay labadoodii hadday isqabtaan see la yeela waxaa la yeelayaa ninka lacagta qadaray haddii markhaati la waayo ninka lacagta qadaray oo boqol shilin yiri qowlkiisaa la qabsanaa laakiin biyomin waa u dhaarin inay boqol riyaalahay ay laba boqol ahayn miyaa kaawalaaya hadduu waayo wallaahiiba kii shaqaalaha ah ee hawsha qabtay boqolkaagana qaado raalli camalee markaasi ujradaa laisku khilaafay aslul jacalaadi laisku khilaafana oo uu ninkan shaqaalaha wuxuu taagan yahay ninkan jucaaluu ku dhawaaqay oo wuxuu yihi qofkii i keena baadidii boqol iyo kanna wuxuu leeyay ma dhihi meel anigaan boqol ku sheegay ama wax laga qabta ku iri ma jirto aslu jacaa lasuu khilaaf markaasi maaliga waa loo kaadina caamilkiyaa loo yeera ninkaaga baahida keenay ninkan inuu yihi qofkii ii keena baahida boqolan siina miyaa kaa wallaahi ah hadduu yila waa iga wallaahi warkiisaa la qabsana kiina boqolka dhiiba lele marka inay aslu jucali isku khilaafaan inay aslu ujri isku khilaafaan uujilada hadday isku khilaafaan maaligaa warkiisa la yeela hadday heshiiskii caqdigana kanaa la yeela shaqaala toddoba waxaa waay idaa ikhtalafa hadday ismaandhaafaan almaaliku kay wax ka maqnaayeen ee ama derbiga la toosinaa lahaa ama baahida ka fakatay iyo walcaamilu kii shaqaynaayey ee ama derbiga toosinaaye ama baahida soo naqaayo hadday iskhilaafaan fii qadri ljucaala jucaalada qadarkeeda gudaheeda hadday isku khilaafaan alqowlu hadalka la cuskana qowlulmaaliki kan waxla qowlkiisii waay biyamiinihi dhaartiisa ee wayn ikhtalafaa hadday iskhilaafaan fii axsini jucaala jucaaladii asalkeedii inuu yihi inuusan dhihin falqowlu hadal qowlulcamili ka shaqeeyey qowlkiisii waay biyamiinihi dhaartiisa ida ikhtalafa almaaliku hadday iskhilaafaan kii waxlahaa iyo walcaamil kii shaqaynaayey fii qadri ljucaala su-aalada intay la ekay boqol riyaal ay ahayd may laba boqol ahayd falqowlu hadalka la qabsana ee la cuskana qowlulmaaliki kii waxla hadalkiisii wey biyamiinihi dhaartiisa ee wain ikhtalafa hadday iskhilaafaan fii asli jucaala jucaalada caqidkeedii hore waa tani qofkii waxanii qabta waa sina iyo madhihin hadday taagan tahay falqowlu hadalka la cuskana qowlulcaamili ka shaqayna qowlkiisii waay biyamiinihi dhaarkiisaa lagu cuskanaayo inta shaqaalihii la dhaariyo habarkiisii la qabsanaa wallaahu aclam